waa waxyaalaha cajaa'ibka bay ka mid wardaaya ninkii yidhaahdana oo war waxani ma banaana ninkii yidhaahdana waxa weeye boqol laqab iyo boqol magac iyo boqol naaleysood baa loo bixin markaasaa hilfaha loo qaadi wax loo reeban ma jirto war waxani waa khaldan yahay keliya so waana khaldan yahay ayib yuqaalu laha an urjeeda waxa la yidhahda daatu anwaar markaasa waxaan soo marnay bisidratin geed baan soo marnay faqulnaa waxaanu hi yaa rasuula allah rasuulka ilaah geed gob awe gobkaa faqulnaa waxaan ihi yaa rasuulala rasuulkiila ijcal lanaa waxaad noo yeeshaa daatu anwaaq geed aanu wax ku xidhxidhanna annagana noo yeel kamaa lahum siday kuwanba ugu sugnaatay daatu anwaaqin mid xidhxidhasho u saaxiiba geed ay wax ku xidhxidhaan say iyaguba u leeyihin faqaala rasulla sal lay sl nabigu wuxuu yihi siduu nabigu uga jawaabay u fiirso saddex jumlo oo kala adag buu nabigu kaga jawaabay salawatulli wasalaamu calayh allaahu akbar horta waa isticjaab wey waa wax la yaab la wey iyo tansiih ilaahay uu nasahayo subxaana wa tacaala inaha sunan ayadana waa adayg labaad waladii nafsi biyadihi qultum kama qaala banuu israa'iila limuusa ayaduna waa midii saddexaad wey saddex adag hadal oo midna ay la yaab tahay labana ay digni yihiin ayuu nebigu kaga jawaabay salawatullah waslamu calayh faqaala rasul lah sal ly sl nebgu wuxu uhi allahu akbar allaa weynan badan oo in wax la garab dhigo ka weyne innahaa iyadu middan aada codsateen assunanu waa jidadkii ummada qaadi jireen jidadkii hadda ka hor ummada mareen wey oo sunanka waxaa laga wadaa caadooyinkii ahaa inay ilaahay addoommadiisa garab dhigaan oo shirkiyaad la yimaadaan qultum waxaad tidhahdeen waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii nafsaydu biyadii gacantiisa ay ku jirteen kamaa qaalad siday tidhi oo kale banuu israa'iila reer bani israiil say yidhaahdeen oo kale muusa muuse ay ku dheheen hadalkii muuse codsigii loo jeediyey ayaa idinkuna maanta soo jeediseen oo muxuu ahaa ijcal lanaa noo yeel ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum say kuwanba ugu sugnaatay aalihatun ilaahyaal annaguna ilaah muuqdaanu rabnaayo muusow aanu caabudno codsigaasoo kaleu ka dhigay oo saxaabadu maba ayna codsanin ilaahay caabudaane geed uun aan barakaysana noo sababay dhehen macnaheedu uluuhiyadu waa taas haddaadba barako meel kaleeto ka hunguriyeyso ood meel kale barako ka rajaysayo ilaah kale adoo samaystoo kale ka dhiganta hallahadalka saasuu nabigu isugu shabihi salawatullahi waslamu caleyh qaala muuse marka wuxuu ku yidhi inakum idinku reer bani israa'iilow qowmun dad baa tihiin tajhaluuna oo ilaahay cadamadiisi iyo weynankiisi wuxuu idinka mudan yahay jaahiliinka ah oon garanaynin baa tihiin macna latarkabunna buu nabigu yuri sal ly slam waad maraysaan sanana man dad jidadkood ayaad maraysaan qablakum idinka horreeyey ummadihii idinka horreeye bani israiil maanta saad u shabahdeen ayaad mustaqbalana dad badan oo waxaa leeli doonaa muslimiinta ka mid a ah, oo reer bani israiil dhaqankoodii ku kaca waatuu nebigu sheegay salawatullahi wasalamu caley reer bani israa'iil qubuurta ugu horreysay waxay ku fidnoobaan ummadanna fitnadeedii kow waxay ka bilaabatay qubuurtay ka bilaabatay saas saasay macna yani mushaabahaad fara badan iyo isu-ekeysiin bal ummadda qalla waxaa yar ninka kana ka magangelay ka nabadgalay mushaabaho oo yahuud ama nasaaro laisku shabaho aada buu u yaryahay saas way macnaa maxaa yeelay acmaashoodii xasad ninkii la yimaadaayey yahuud buu shabahay ninkii isagoo wax garanaya ilaaha caabudaayay nasaaruu shabahay ninkii isagoo cilmina cilmigiisa aan ku dhaqmina yahuud buu shabahay acmaal fara badan oo yahuud iyo nasaaro lagu shabaha jira marka waxa weeyaan cidda ka nabad gashay ayaaba iska yar rawaahu tirmidi xadiidka tirmidi baa wariy saxaxahu xadiidka saxiix buu ka dhigay fiihi masaail baabka masaa'il dhowra ay ku jirto aluulaa masalada koowaadi waxa weye tafsiiru aayati najmi aayadda suuratu najmi ku jirta oo la fasiro oo aayaddu waxay ahayd afara'aytum allaata waalcuzza tafsiirkeeduna waxa weeye siiqada ay ku timid ayaa su-aal ah afara'aytum bal iga warrama su-aashaasina waxay ku tusaysaa xaqirid iyo yasid ilaahyadooda la xaqirayo la yasayo bal ka warrama oo maxay yihiin sidooduba maxayse qaban karaan waa su-aal marka xaqiraad ah wey athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye macrifatu suurati alamri arrinka suuradiisa oo la garto alladii arrinkaasoo dalabu ay codsadeen waxay codsadeen suuraduu lahaa iyo wuxuu ahaa oo isagana la garto maxay codsadeen saxaabadu ma geeday caabudaan bay ilaahay weydiisteen iyo nebiga weydiisteen salawatullahi wasalaamu caleyh mise geeday barakaystaan geeday barakaystaan bayna weydiisteen nabiga salawatullah waslamu caleyh wailaa waxay garanayeen oo kooda cusub iyo kii horreeyeyba ay wada garanayaan in ilaahay mooyaane cid kaloo la caabuda aysan jirin ayadoo saa ay tahay haddana ruuxu hadduu kuwaasoo kale yahay tawxiidka qaybo ka mida tafaasiishiisu waa ka qarsoomi karaa shirkiga tafaasiishiisa qaar ka midana waa ka qarsoomi karaa waynoo imaan athaalidatu masalada saddexaadi waxa weeye kownuhum ahaanshahooda ay yihiin saxaabadu lam yafcaluu kuwo aan samaynin codsi mooyaane samayn kama dhicin ficil kama dhicin laakiin way codsadeen hadalkaa codsiga ah iyo qalbiga oy geliyeenba geedan inay barako ku jirto la barakaysan karo geed la barakaysan karo ictiqaadka iyo hadalkaa laftiisa weeyaan midkuu nabigu sal alay wasalam uu ka dayriyo u diiday hadalkaa laftiisana xataa la ogolayno isaga laftiisa shirki ah laakiin ayagu way cusbaayeenoo islaamnimaday ku cusbaayeen alraabicatu masalada afraadi waxa weeye kownuhum ahaanshahooda ay saxaabadu yihiin qasaduu kuwa dhawaaday kuwo u qastay waxay ahaayeen qasaduu kuwo u qastay ataqaruba dhowaansho ilallaahi ilaahay loo dhowaado bidaalika arrinkaana loogu dhowaayo oo arrinkaasi muxuu yahay bidaalikana waxa weeyaan waa geedda hubka lagu xidhxidhayo hubka geedda lagu xidhxidhayo geeddaasay ilaahay ugu dhowaanayaan ma aha inay iyada lafteedaa waxtari leh laakiin inay ilaahay usii maraan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo ilaahay ay u dhoweyso saasay rabaan maxaa yeelay lidannihim waxay moodayaan annahu alla yuxibuhu inuu jecel yahay arinkaas hubka in geedaha lagu xidhxidho geedaha la barakaysto inuu ilaahay jecel yahay bay moodeen wixii ilaahay jecel yahayna dee waa loogu dhawaadaa oo isagaa loogu sii dhawaadaa macnaha fahamkaasaa galay marka geedantadaasa soo ilaahay subxaana watacaala inugu wawaajin masalan waxa weeyaan inaan dhagaxaa madowna hadda sheegayno o kaleeto inaan taabanno oo ama aan dhunkanno ilaahay baan ugu dhowaanayna maxaa yeele ilaahay baa inugu addoonsadayo jecel inaan saa samayno saasoo kaley moodeeno barakaysigan geedda la barakaysto oo ilaahay loogu sii dhawaado wax ilaahay jecel yahoo ilaahay loogu dhowaan bay moodeen saasay moodeen laakiin shirki iyo ilaahay keyrkii caabuda ma ahayn inay ilaahay keyrkii caabudaan ma ahayn alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye annahum saxaabadu idaa jahiluu haddii ay garan waayeen haadaa arrinkaa fa kayruhum iyaga cid aan ahayni awlaa way kaga haboon tahay biljahli aqoon la-aan haddii saxaabadii nebigaba sal ly wasalam shirkiga qaybihiisii qaar ka mida ah ay garan waayeen inuu shirki yahay innaga iyo inta inala mid ah ee saxaabada kasoo hadhayba way kasii sixab inay shirkiga qaybo ka a ah ka qarsoomo bal sida uu leeshaha maxamed bin cabdilwahaab mualafaadkiisa qaarkood culimo waaweyn buu shirkiga qaybihiisa qaar ka mida ah ka qarsoomi karaa maxaa yeele waa bad wey towxiidku waa bad shirkiguna waa bad shirkigaasi marka ajzaadiisa iyo qeybihiisa qaar ka mida waa kaa qarsoomi karaan adoo cilmi badan saas way macna iska badaa kuwan kadaati hadda waa cusub yihiin oo cusaybka islaamka ay ku cusub yihiin ayayna fahm badan ka qaadan islaamku wax badan kama fahamsanaa saa daraaddeed baa u geenaysa haddana way dhici kartaa ruux isagoo cilmi badan inay ka qarsoomo shirkiyaadka qaarkood ay ka qarsoomaan sidii masalan mucaad oo kale mucaad goormay ahayd nebigu sal ly waslam markuu u direeyey boqorada reer ruumi halkaa uu diray soo laabtay nabiga uu sujuudayay salawatulli waslamu caleyh waa dambeysay mucaadna nebigu wuxuu ku sheegay salawatullhi waslamu caleyh aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamta ninka dadka ugu yaqaanu nebigu ku tilmaamay salawatulli waslamu caleyh haddana maca dalika mucaad waxaa ka qarsoontay nebiga oo loo sujuudaayay inay khalad marka waxa weeye jahligu waa kugu dhici taasi marka waxay keenaysaa ruuxu inuu dadaalo oo mar walba uu ordo oo uu ka dadaalo shirkiga tawxiidka barashadiisana ku dadaalo uusan isdhiganin uusan marna oran alelaha adigu tawxiidka dhigay fatxilmajiid akrisatayo caqiida daxawiye akrisatayo kan akrisatayo jamcada uga baantay baal ka dherigtay wax kale raadi lagama dhowto tawxiidka sidaas wey macna asaadisatu masalada lixaad waxa weye ana lahum waxaa u sugnaatay saxaabada waxaa u min alxasanaati acmaasha wan wanaagsan xaggeeda walwacdi iyo ballanqaad bilmakfirati dembidhaaf loo ballanqaaday ballanqaadka iyo acmaasha wan wanaagsan xaggooda waxay ka haystaan oo laga siiyey maa laysa waxaan u sugnaanin likayrihim iyaga cid aan ahayn oo xasanaadka ilaahay leeyihiin xasanaadka ilaahay agtooda u yaalleen inaga inoo oolinna waa suxbadii nebiga ay la saaxiibeen salawatullahi wasalaamu calayh oo camal loo dhigo uusan jirin yani iyo islaamka oo xilligaa aag u baahnaa oo ay naftoodii xoolahooda ku garab istaageen laa yastawi minkum man anfaqa min qabli ilfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajatan xasanaad bay leeyihiin oo dad la dheeryihiin oo aan la gaari karin ballanqaad ilaahay subxaana wa tacaala uu ballanqaadayna waa jiraa inuu u dembi dhaafayo saxaabadii nebiga sal ly slam oo qur-aankay ku timi marka taa way haystaan asaabicatu masalada toddobaad waxa weeye ana nabiyasu nabigu sal lay slam lam yacdurhum ugumuusan cudurdaarin filamri arrinka arrinkay codsadeen kamuusan aamusin nabigu sal lay slam muusa odhan waa jaahiliine oo cudurdaar bay leeyihiinoo waxbaa maaragtay ku kalifaye iskaga aamusa bal nebigu inuu u cudurdaar iska daayay radda caleyhim wuu radiyey oo wuu ka hortegay hadalka si adag buu uga hortegay biqowlii buu kaga hortegay nabigu sal lay slam allahu akbar uu yidhi inaha sunan latatabicunna sanana man kana qablakum fakallaqa wuu adkeeyey nebigu alamra arrinka bi haadihi halaasi saddexdaasuu ku adkeeyey saddexda weedhood allahu akbar oo isticjaab isticdaam ah weyneys allahu akbarta waxaa la isticmaalaa shayga markaad la yaaban tahay ama aada weyneysanayso ayaa allahu akbarta la isticmaalaa subxaana allahi oodhan waa la isticmaalaa iyadan waxaa kaleeto oo jumlada labaad ay tahay inaha sunan oo waa digniin ummado horeas meeshan maray oo addoommo horaa halkan maray oo waa caadooyinkii ummada ku jiri jireen waa digniin latattabicunna sanana man kaana qablakumna iyaduna waa digniin labaad wey oo ummado inaga horreeyoo lumay inay sidkan mareen oo sidan mareenna ah, waa digniintii labaad wey laba digniinood iyo hadal isticdaam iyo weyneysi ah ayuu nebigu kaga jawaabay salawatulli waslamu caleyh saddexdaa arrimood buu kaga jawaabay asaaminatu mas'alada sideedaadi waxa weeye alamru alkabiir arrinka weyn wa huwa almaqsuudu ujeedaduna isaga wey baytulqasiid ujeeddada dhan ee leenahayna waa isaga oo muxuu yahay annahu nebigu akhbara wuxuu u sheegay anna alabahum codsigoodu alibatahum ma ah waa khalad anna alabahum codsigoodu ka alabi bani israa'iila reer bani israiil codsigoodii oo kale inuu yahay lamaa qaaluu markay ku yidhahdeen limuusa muuse markay ku yidhahdeen ijcal lanaa ilaaha arrinta ugu weyn waxa weeye ama adigu dhagax ka dhig ama geed ka dhig ama weli ku magacow ama qabri ku magacowe codsiguba mar hadduu yahay ilaahay waxaan ahaynoo wax la weydiisto oo ilaahay loo sii maro loo yeelay shaqadii reer bani israa'iil iyo gaalnimadoodii wey saas bay macna kumeel baa la mariyey lama kala qaadin ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye ana nafya haada tabaruka geedahoo la barakaysto diidada la diiday min macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allah macnaheeday ka mid tahay geed in la barakaystoo la diidaayay waxay soo gudagelaysaa macnayaasha ay ku tusayso laa ilaaha ila allah maxaa yeele laa ilaha illa allah waa inagii soo sheegnayo cibaadaday ilaahay u sugi cidaan ilaahay ahayna way u diidi sooma geedantadaasa cibaadada waxaa u diiday iyo in la barakaysto laa ilaha illa allah waa u diiday saas wey macna maca diqatihi isaga oo hooseeya wa diqada iyo khafaaga waa isku macno wey maca diqatihi wa khafaa'ihi oo shaygaasi barakaysigu uu weliba qarsoon yahay calaa ulaa'ika kuwa uu ka qarsoonaa isagoo saxaabada iyo ragga uu ka qarsoonaa oo macno qarsoon oo dadka qaar yar mooyaane in badan aysan garanayni isagoo ah ayaa haddana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha laa ilaaha ila allahu ay ku kutusaysee macnayaasheeda ka mid ah macnaha laa ilaaha ila allah ayaa waxay leedahay tawxiidku qaarna waa mid jeli oo iska muuqda oo cid walba garanaysa qaarna tafaasiil hoose weeyaanoo dad in dadka intiisa badani garan maayaan shirkigoo kale wey shirkigu jeli iyo khafi buu u qaybsamaa jeligu waa midka la wada ogyaho dadku wada garanayaanoo wada muuqda khafiguna waa mid qarsoon oo dad yar un ay garanayaan in badan ka qarsoomi kara marka laa ilaaha ila allah macaaniday ku tusayso qaar baa laga yaabaa dadku iyagoo culimaa inay ka qarsoomaan ayagoo camo iskabadaayeen alcashiratu masalada tobnaadi waxa weye annahu nebigu xalafa wuu dhaafay cala alfutiya jawaabtii diiniga ahayd ee uu jawaabayay buu ku dhaafay wa huwa nebiguna laa yaxlifu ma dhaarto ilaa limaslaxati ujeeddo dan weyn un ina dhaarta ka dambaysa mooyaane oo maslaxo weyn ay ku jirta mooyaane iskama dhaarto nebigu salawatullah wasalaamu caleyh macnaha markuu arrinta ka jawaabayo waladii nafsii biyadihi waa ka nebigu uri sal ly wasalam taas way maana waynu soo marnayo ruuxu markuu jawaab diiniya bixinayo oo la weydiiyey ama arrin dhacday oo u muuqata uu doonayo jawaab diinay inuu ka bixiyo ayuu dhaaran karaa oo waladii nafsi biyadi iyo wallaahi iyo rabbi lkacba iyo ku dhaaran karaa xakan kusoo marnay alxaadiyatu cashrata alxaadiyatu cashrata midda ko masalada kow iyo tobnaad waxa weye anna shirka shirkigu fiihi shirkiga dhexdiisa akbaru mid weyn baa ahaaday wa asqaru iyo mid yar liannahum saxaabadu lam yartaduu maysan ridoodin bihaada haada codsigaa maynan ku ridoodin shirkigay galeen siduu sheekhu wada waxa uu leeyahay shirkiga gelay shirki yar buu ah shirkigii weynaan ba mana ayna ridoobin shirkiguna mid weyn iyo mid yar buu uqaybsamaa saa daraaddeed kii yaraabay galeenoo saa daraaddeed mayna ku ridoobin islaamnimada maysan kaga baxi waxaad moodaa waa lagu khilaafsan yahay hadalkaa sheekha daahirka aan ka fahnay hadduu sax yahay oo fahamkeenuusan khalad ahayn in macnaha shirki ay galeen hadalkay ku hadleen inuu shirki asqara ahaa waa lagu khilaafsan yahay hadalkay ku hadleen shirki akbaru ahaa inuu akbar ahaana ku kutusayay nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi aayadda uu soo deliishaday qultum waladii nafsii biyadii kamaa qaalat banuu israaiil ree bani israaiil hadalkay ku hadleen shirki yar muyuu mise shirki weyn buu ahaa shirki weyn buu ahaa kaasuu nebigu ku shabahay ka saxaabada qaar ka mida ay ku hadleen shabaha iyo isu ekeysiintana asal waxaa u ah min jamiici lwujuuh labada shay inay isaga mid yihiin saasaa asal ah oo dhinacyaha qaarkoodun markay isaga eg yihiin asal ma ah saas wey saasay macnaha culimada qaar ka mida ay marayaan ayb ahaaniyata cashrata masalada labiyo tobnaadi waxa weeye shirkiga asbarkaiyo asqarka iyo daabit maxaa loo sameeya shirkiga asqar goormuu noqonaya asbarka goormuu noqonaya asqarka culimadu laba daabitba way sheegaan waxay daabit hobada sheegaan waxa wey shirkiga wuu yaryaha waxaa la dhihi karaa markii uu intuu ama xadiis ama aayad qur-aana kusoo arooro nas intuu kusoo arooro inuu shirki yahay haddana inaan islaamnimada lagaga baxaynin uu daliil ku tusiyo markaasaa shirki asqara la yidhahda laba tiir waay inuu shirki yahay horta waa in daliil loo helo inaan shirkigaasi kii islaamka lagaga baxayey uusan ahaynna waa in daliil loo helo labada arrimood markii loo helo ayaa shirki asqara la yidhahda oo daliil un baa la raadine iskama odhan kartid wax kasta waa shirki asqara ah taasi waa qowl aqwaasha ahlucilmiga ka mid tacriif markay qeexayaan shirkiga asqarka qolana waxay leeyihi shirkiga asqar waxaa la yidhahdaa wax walba oo dariica iyo wasiilo u ah shirkiga weyn ku gaadhsiin karo oo ku jiidi kara shirki asqara wey saa marka la yidhahda dunuubta oo dhan shirkiga asqarka soo guda gelaya maxaa yeelay yani almacaasi bariidu lkufri sidoodaba macaasidu iyo dunuubtu waxay bariid iyo boosto u tahay shirkigii gaalnimada boosta u tahay sidaana culimada qaar ka mid a ah odhanayo shirki wax alla wixii ku geyn karo oo ku jiidi kara shirkiga weyn oo dhan waxaa la yidhahdaa shirki asqara la yidhaahdaa oo dunuubtao dhan baa soo gudageli markaa kana waa tacriif kale culimada qaar ka mid a ah ay marayaan athaaniyatu cashrata masalada labiyo tobnaadi waxa weye qowluhum odhaahdooda ay yidhahdeen saxaabadu wanaxnu judataau cahdi min kufrin annagoo gaalnimo ku cusub wakhtiganagu uu gaalnimo ku dhow yahayo xilli dhowtoo islaamay fiihi waxaa ku sugan oo laga qaadanaya hadalkaa anna hayrahum ragga hadalkaa yidhi kayrkood laa yajhalu inuusan ka jaahil noqonaynin dalika arrinka yacni saxaabada intoodii kale raggii hore ee fuqahaa u saxaaba ah ee nebiga sal ly waslam muddo la soo joogay ee waxyiga wax ka soo bartay ayagu arrintan oo kale kama qarsoonto way ogaan inaan waxaan ilaahay la barakeysan karin oo qalbigu kuwa xilmi karin wax laga raadsan karin waa ka dharagsan yihi laakiin dad cusub oo islaanimada ku cusub yay ka qarsoomi wey macna ahaaliثaةu caشhraa mas'alada labiyo tobnaad waxa weeye saddexiyo tobnaad atakbiiru in la takbiirsado allahu akbar la yidhahdo cinda tacajub markii ruuxu wax la yaabo khilaafan arrintaa waxaan ku khilaafsannahay liman karihahu cidda karaahaysatay culimada qaar ka mid a waxay karaahaysteen ruuxu markuu shay la yaabo inuu yidhahdo allahu akbar laakiin sida nusuusta laga qaadanayo waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa subxaana allah iyadana waa dhintay markaa shay la yaabto waa meesha inaga waa waray aan ka dhahno oo kaleeto iyo subxaana allah iyo yani laa ilaaha ila allahu iyo allahu akbar iyo saasaa la dhahaa waa waray macnama lehe alraabicata cashratu masalada afariyo tobnaad waxa wey sadu daraa'ica sadu daraa'ica macnaha daraaicda waxa la yidhahdaa alwasaa'il waaduruq waa jidadka iyo waxyaalaha shay lagu gaadhaa dariicada la yidhahda waan soo marnay marka wixii gaalnimo dadka gaadhsiinahayey oo la xidhay shirkiga laftiisii ma ah shirkigii jid walba oo dadku u maylahaayeen baaba la xidhoo la gooyey oo la awday asagana xadiiskay ku jirtaa xaggay kaga jirtaa sadu dabaa'ic xaggee laga qaadanaya xadiis inaha sunan geedda geedda oo barakaysigeeda la saamaxaayey waa shirki asqar ah haddii barakaysi oo ilaahay baa barake laga raadinaya geedda haddii layihahdo hala barakaysta ama ilahay keyrkii hala barakaysta haddii la yidhahdo waxay wasiilo u tahay oo dariico u tahay shirkigii weynaa sidaa daraaddeed albaabka horaaba laga sii xidhiba wax walba oo dadka u geyn karaba qubuurtaa laga fogaado maxaa loo yihi so min baabi sadi daraa'ic maaha qubuurta waxaa laga cabsanaya siday dadka usii wado inay shirki ku rido ilahay la garab dhigo subxana watacala oo wuxuu laha wax laga siiyo sida hadda dhacdayba oo kaleetaba dadka weynayntiisa iyo qadarintiisa dhaafsiisan binu-aadamnimadiisa ruuxa yaa loo istaagin maxaa loo yihi soo min baabi sadi daraa'ic ma ah saas wey sharcigu wuxuu yaqaanaa wax la yidhahda wiqaaya alwiqaayatu khayrun min alcilaaj shaygii markuu dhacay daaweyn la daaweeyey intaan la gaadhin dhicitaankiisa horaaba laga taxadari jid walba oo dadka geynahayo oo gaadhsiin karoo dhan baa horay laga xidi saas wey macana saas sadu daraa'ic saasaa laga wadaa sadu daraa'ic waxaana qabaa culimo aad fara badan baa qaba yani qaacida usuuliya waa la yidhahdaa qaacida fikiyana way noqotaa adila min aladilati almukhtalafi fiihana waa la yidhahdaa oo culimada qaar ka mid a ah waxay qabaan khaasatan maalikiyada waxay qabaan inuu daliil sharci aya kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska iyo istisxaabka iyo yani camalu ahlilmadiina iyo sadu daraa'ic iyo adilo fara badanoo saasoo kalea jirto daliil marka adilada ka mid inay qaacidadaa ku tiriyaan culimada intooda badanna qaacidadaas waa ogol yihiin macna adilo badan baana kutusaysa waxaa ka mid a maalan zinada oo kale in misaal loo sameeyey oo ka hortag loo sameeyey sooma badna masalan khulwada nin iyo naag inaysan gooni isula khulwaanin waa sadu daraa'ic inayna keligeed safrin waa sadu daraa'ic inaan la fiirinin sadu daraa'ic waayo inayna ku fiirinin sadu daraa'ic waay kulligeed waxaa lagaga hortegaya yani waxa weye zinadii weyneyd bay intaasoo dhan taxadar u tahay oo lagaga taxadaraya macna alkhaamisata cashrata masalada shan iyo tobnaad waxa weye annahyu reebitaan can itashabuhi isku shabihid layska reebo biahli lkitaabi ahlulkitaabka laysku shabaho in yahuud iyo nasaaro laysku shabo oo acmaashooda iyo dhaqamadooda iyo caadaadkooda laysku shabo taas oo macnaha layska reebo waxaaba hadda inoo dambeysayba ciiddoodii ciidan chrismaska ay yidhaahdaan iyo midda new yeaga ay yidhahdaan macnaa sanadka cusub iyo kullu daalika waxa muslimiintu inay ciid ahaan u muujiyaan ma waa inay iskhilaafaan xataa maalmaha axadda ah in dukaamada la furaa fiican oo xafiisyada laga shaqaysto si loo khilaafo ciidood saas wey macana wax alla waxay yani waxa weyaan inay iyaguba diinteenna waafaqaan mooye dhaqamadooda oo dhan iyo waxyaalahay weyneynayaan oo dhan inaan ku garamarno saasaa sharcigeenu inaga doonaya macna hadday macnaha waxa weyaan garhka ay ay xiiraan waa inaan garab marno garka sii dayn sharciga ayna bari khilaafu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh kabaha kuma tukadaana idinku kabaha ku tukada oo khilaafa buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh xataa adnaa shay shayga u yar kaba lagu tukado soo wax yar maa kaba lagu tukada xataa ku garabmara buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh shaaruurtay sii daayaane shaaruurta xiira saas wey shaaruurtay sii daayaane xiira khilaaf wax alwaqaacida sharciya waay waxooda dhaqamadood iyo caadaadkooda inaan ku garab marno ku khilaafno oo halkaa markay aadaan halkaa aan aadno haddayna sharcigeena khilaafin saasaa laynaga doonaya asaadisata cashrata masalada lixiyo tobnaadi waxa weye alqadabu cadhoosho uu ruuxu cadhoodo cinda tacliim markuu baray macalinka dadka waxbaraya iyo sheekh markuu waxbaraya ma marka qaarkood inuu cadhoon karo yaa laga qaada oo xadiidka xagii kaga taallay oo nebigu ku cadhooday salawatullah wasalaamu caleyh allahu akbar hadalkaas saddexdeed daba dhigay ayaa waxaa laga fahmayaa inuu kasoo fulay yacni ruux cadhooday in arrintu la weynaasoo cadooday inuu kasoo fulay baa laga garan asaabicata cashrata masalada macnaha waxa weya toddobiy tobnaad waxa weye alqaacidatu alkuliya qaacidada guud liqowlihi uu yihi nabigu sal lay slam inaha sunan qaacidad guud wuxuu ka wadaa ummadan iyo ummadihii hore iyo kuwii kasii horreeyey kulligood waa qaacido ay wada mareenoo in ilaahay ay amarkiisa iyo sharcigiisa khilaafaan caadooyinka ummadihii horena ay ku daydaan jidadkaa wey waa jidad waaweyno la yaqaano wey macna horay loo yaqaan asaaminata casharta masalada sideed iyo tobnaad waxa weeye ana haadaa arinkaas calamun waa calaamo iyo astaan wey su-aal nabiga sal alay aslam hadda xadiidka waxaan kusoo marnay latarkabunna sanana man kaana qablakum inay ummaddu ay saxaabaduna markaa nabigu la hadlaya salawatulli waslamu caleyh yahuud iyo nasaare in jidkoodii aada mari doontaan buu nabigu salawatullah waslamu caleyh ummado badanoo ummadda ka midana inay ridoobi doonaan gaaloobi doonaan buu nabigu sheegay haddana nebigu wuxuu yhi sal ly wasalam ina shayطaana yacisa min an yucbada jaziirat lcarab shaydaan wuxuu ka quustay in jaziirat lcarab lagu caabudo oo ilaah shirki loogu sameeyo shirkiiba in lagu sameeyo jaziirat lcarab shaydaan waa ka quustay nebiguna saxaabadoo joogtay lcarab iyo ummaddii lcarab buu la hadlayay ummadda inteedii kaleba oo uu leeyahay qaar badan baa shirkiyaad geli doona ayb seed isu waafajini marka ma iska hor imaanayaan labada xadiis iskama hor imaanayaan laakiin kayfa tawfiiq aye a saas jazaak la khayr macnaha waxa weye nebigu wuxuu ka warramay salawatulli wasalaamu caleyh shaydaan inuu quustay shaydaan hadduu quustay oo markaasoo laga adkaado jasiiratul carab lagaga adkaado islaamkii ku faafo tawxiidki ku faafay oo shirkigii la burburiyo dowlad islaam ay ka dhalatay marka hadduu quusa ku dhacay mar labaad inuu soo rogaal celiyo ma diideyso ilaan hadda intaad quusato oo wax ku quusiye aada aragto ayaad intaad dagaal labaad iyo rogaal celin soo samaysaad quusigii kaa bixi karaa soo maa marka nebiga xadiidkiisa lagama fahmay inaan jasiiratul carab shirkiba ka dhacaynin ee markaa uun inuu shaydaan quustay yuu nabigu sheegay salawatullah waslamu caleyh quusadkaas inuu daa'im yahayna ma sheegin saas wey macna ayib athaaminatu cashrata tasdeed tobnaad waxa weye ana hada arrinkaas calamun waa calaamad iyo astaan oo min aclaami nubuwa nebinimada nebigeenna calaamooyinka kutusaya ka mid tahay likownihi waa arrinkee weye latarkabuna sanana man kaana qablakum waay likownihi ahaanshaha uu yahay waqaca mid dhacay kamaa akhbara siduu nabigu uu sheegay salawatullah waslamu calayh sabtii nabigu uu sheegay salawatullahi waslaamu calayh hayaa macnaha ay u dhacday saas wey maanta waxa weye iyagaaba hogaanka inoo hayo meeshay inoo jeediyaan unbayn u jeedsan yani xataa wax kale iska dhaafe nolosha qeybteedii ugu sahlaneed ee basiifka ahay bay nagu maamulayaan maalintay marada gaabiyaan oo lowga geeyaanna lowgaan geenaynaa maalintay shullaha jiidaanoo dhulka geeyaanna waan geenaynaa maalintay qadaadka xiirtaan qanaadkeeni xiran maalintay timaha sii daysaanna waynu sii daysan maalintay sarwaalka googooyaan oo karmo u yeelaan oo foolxumo kala daalaanna waynu kala daali maalintay macnaha sarwaal qurux badan toshaanna waynu tolan maalintay isku giijiyaan waynu isku giijin maalintay halow halow ka dhigaanna waynu ka dhig waa nolosha qaybta ugu basiisa qaybta ugu sahlan wey nolosha waxbal iska daaya wixii kale iskaba dhaab saas wy macna ataasicata cashrata masalada sagaaliyo tobnaadi waxa weeye ana maa dama allaahu wuxuu ilaahay ku caayay oo ku dhaleeceeyey bihi isaga alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaro wuxuu ilaahay ku dhaleeceeyey filqur'aani qur-aanka dhexdiisa annahu shayga uu ku dhaceeyey dhaleeceeye lanaa anagu noo sugnaaday wuu ka wadaa wixii yahuud iyo nasaaro qur-aanka lagu eedeeyey oy ku kaceen ummadanina hadday ku kacdo eeddaa waxbay kale saas way qur-aanku yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta carbeed basuu kusoo degay war la yidhaahda ma jireen wixii ay qolyahaasi ku kaceen oo la yimaadeen ninkii ku kacay ayaga wixii laga yidhi unbaa isagana lagu odhan way macna oo saas wey waxaa la odhanayaa yacni sida sheekh ibnu cuthaymiin uu leeyahay lanaadaa ummadoo dhan ma ah maxaa yeele ummadda qaar ka nabadgalay baa jira qaarkii aan ka nabadgelin eeddii iyo dhaleecayntii yahuud iyo nasaaro qur-aanka loogu sheegay ciddii ku dhacday way la wadaagi waa ciddii samaysay macna maaha ummadoo dhan alcishruuna masalada labaatanaadi waxa weye annahu mutaqarirun waxaa sugan cindahum culimada agtooda waxaa sugan ama cinda asaxaabati saxaabada agtooda waxaa sugan cinda alculamaai culimada agtooda waxaa sugan oon muran ka jirin ana alcibaadaati cibaadooyinka mabnaaha meesha ay ku dhisan tahay cala alamri amarka wey amarka sharciga iyo cibaada salka ku haysaa oy ku dhisantao lugta ku haysaa ayb maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa sharcigu laba qeybood buu leeyahayoo qeybna cibaadaad baa laydhaha qaybna mucaamalaad waa taqsiim culimadu ay qaybiyeen cibaadaadka waxaa la yidhaahdaa sida arkaanta shantaa oo kale wixii ilaahay loogu dhowaanayo subxana watacala mucaamalaadkana waxaa waxyaalaha caadaadka iibka iyo ganacsiga iyo cunitaanka iyo cabitaanka iyo guri samaysiga iyo waxyaalahaas mucaamalada ibni aadamkaana mucaamalaad iyo caadaad baa la yidhahdaa labadaasaa marka la kala qaadi shaygu hadduu cibaado yahay oo ilaahayba aada ugu dhowaanayso oo ajir in lagaa siiyo aada doonayso oo janno aada ku rabto oo cadho ilaahay aad kaga cararayso oo aad ku doonayso inaad ilaahay agtiisa wax kaga heshaay waa in aa sharcigu ku amray amar sharci waa in la helo shaygaa sheegaya waa in kitaabka ilahay ay ku taallo ama sunnada nabiga ay ku taallo salawatullah waslaamu caleyh haddii laga waayo soomaa ma shaygaasi waa bidco shaygaasi waa bidco waa ka nebigu odhanaya sal ly wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ninkii camal la yimaada oo diin uu ka dhigayo ilaahay ugu dhowaanayo oo amarkanaguna uusan ku dul sugnayn oo annagu aanaan amrin waa lagu diidi oo waa lagu celinaya saasni macnaha waxaa la yidhahdaa alcibaada alcibaadaatu tawqiifiya cibaadaadku sharcigu intuu sheegay unbaa lagu gaabine qiyaasna ma galo yacni waxa lamana mala awaali karo waxdana laguma ziyaadin karo cibaada waata kitaabkiiyo sunnadu sheegay oo haddaan naf loo haynin cibaado ma ah taasi waxay kaasoo afjarisaa afjaraysaa marka la yidhaahdo muranka ah ruux waxaad aragtay cibaadadi mid xadaraynayaad aragtay mid xadaraynayaad aragtay kama soo qaad tusaale wey markaasaa waxaa tidhi war xadradani waa bidco ma banaana wuxuu ku yidhi ma daliil daliil maxaa u ah inaysan xadradu banaaneen aduguna waxaa tidhi maxaa daliilu ah inay banaan tahay soo jiq maydaa isla gaadhin yaa daliil laga rabaa marka isagaa daliil laga rabaa limaada lianna shaygu mar hadduu cibaado yahay asalku waa in la diido ilaa in daliil loo helo mooyaane adiga waxaa kugu filan shaygani inuusan cibaado ahayn kitaabkana kuma yaallo sunnadana kuma yaallo isaga waxaa laga rabaa markaa aniguna daliil uma hayo garbadhac baan noqonay saa daraaddeed way bannaan tahay war jira maaha saas wey macana ninkii cibaado jideeyaayey daliilkeeda isagaa laga rabaa ee ruuxa diidan daliil lagama rabo ruuxa diidan daliil lagama rabee ruuxa macnaha odhanaya waa cibaado ayaa daliilka laga raba sharciga sharcigu meeshuu ku amray baa laga rabaa laga rabaa macna mawliidkao kalea la mid ka mid xagee sharcigu ku sheegay ma garanaysi meel sharci ku sheega garan garanmaysi mana heli kartid xagee laga keenay marka markaad tiraa wa daliilku awey isaguna wa daliilku awey buu kudhihi waad isku daalaysaan macna saas daliilku waxa weeyaan inuusan sharcigu amrin wey wuxuusan sharcigu amrinoo ana waa bidco wey macna amaa mucaamalaadku iyagu waa ka gedisan yihiino mucaamalaadka asalku waa ibaaxo wey mucaamalaadka asalku waa bannaani ruuxii yidhaahda shaygani waa bannaan yahay mucaamalada ama iibka noocan ah ama heshiiska noocan ah ama cuntadan hebla ah ama cabitaanka noocan ah waa bannaan yahay ruuxii yidhaahda daliil lagama rabo asalkiibuu ku fadhiya laakiin yaa laga rabaa daliilka waxaa daliil laga rabaa ninkii yidhahda shaygani ma banaana cagsi wey marka kii hore cagsigeeda wey ma banaanaad leedahay sooma anugu waxaan kuu taagnahay alaslu fi alashyaa alibaaxa waxyaalaha mucaamalaadka asalku waa inay bannaan tahay daliilkii diiday adaa lagaa rabo waa inaad tidhahdo marka aayad heblaa diiday ama xadiis hebel baa diiday mucaamalaadkuna saas wey cibaadaadkuna saas wey saasay macnaha culimada islamka u kala qaadaan marka ana alcibaadaati cibaadooyinka waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado oo dhan mabnaaha meesha ay ku dhisan tahay salka ku haysahay cala alamri shaarica amarkiisa wey shaaricu inuu amro oo uu sheego inay cibaado tahay fa fiihi waxaa marka dhexdiisa ku sugan qisada atanbiihu baraarujin calaa masaa'ili alqabri qabriga masaaishiisa ishiisa laysku baraarujinayo waa fahm daqiiqa ah jiddan oo sheekhu uu meesha ka fahmayo wuxuu leeyahay qisadan aan soo sheegnay xadiidkaas saxaabadii nebiga dhex maray salawatullhi wasalaamu calayh waxaa laga qaadanayaa su-aalaha qabriga laysku weydiin doono oo saddex su-aalood baa qabriga laysku weydiin soo maa mid waa rububiyada midna waa nubuwaadka soo maa midna waa diinta soomaa maa saddexaasaa laysku weydiin saddexdii mas'alee qabriga laysku weydiin lahaabaa xadiidka laga fahmi cajiib masaa'ilulqabri oo laysku baraarujiyaa ku jirta oo sebay ugu jiraan amaa man rabbuka man rabbuka oo su-aasha koobaade ruuxa qabriga lagu weydiina fawaadixu waadixun way iska cadda man rabbuka see xadiidka looga qaadanaya waxaa looga qaadanayaa xadiidku sidiisaba rububiyada alla subxaana watacaala iyo uluuhiyadiisa ayuu sugayaa cid kalena ilaahnimada waa u diidaya soo ma taasaasaa looga qaada wa amaa man nabiyuka su-aasha labaad oo nebigaa kee ahaa yuu ahaa nebigaa oo nubuwada subitaankeeda ah ayadana waxaa laga qaadanayaa fa min ikhbaarihi warramidda ayaa laga qaadanaya nebigu u waramay bianbaai alghaybi warar qarsoon oo aanaan ogeyn sheegidda uu sheegay baa laga qaadanaya xaggee laga qaadanayaa iyadana nebinimada sugiddeeda waxaa laga qaadanayaa nebigu wuxuu yihi sal ly wasalam latarkabunna sanana man kaana qablakum ummadda oon ku dhicin shabahid yahuud iyo nasaaro la shabaho oo weli ayn arrintaasi dhicin yuu nebigu ka warramay salawatullahi wasalamu caleyh sooma siduu uga warramay bayna u dhacday wax maqan oo keyb oo imaan doona ninka ka warramayna waa uun rasuul iyo nebi wey nubuwadii sugitaankeediina iyadana halkaasaa laga fahmiy oo laga qaadan wa amaa man nebiyuka nebinimada macnaha sugitaankeedii iyo man nebiyuka su-aashaa jawaabteeda iyadana waxaa laga qaadan fa min ikhbaarihi waramidda uu nebigu waramay bianbaai lheybi warar qarsoon oo heyb ah sheegidda uu sheegay baa iyadana laga qaadanaya nebinimada macnaha inuu nebi yahay iyo nubuwada sugiddeeda halkaasaa laga qaadan wa amaa maa diinuka miya fa min qowlihim baa laga qaadanaya ay yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan ilaa aakhiri ijcal lanaa ilaahan ilaahan noo samee markay leeyihiin ma aha ilaah noo abuur ee waxay leeyihiin diin noo samee diin aan ilaahay ku caabud macnaha diin noo bannaysa inaanu ugu dhowaano geedkan aanu kusii dhowaanoon usii marno noo samee oo uluuhiyadii oo diin iyo mabda iyo caqiide u khuduucaysa yay taasina sal ku leedahay macna oo iyadana waxaa laga qaadanayaa yani diinta sugitaankeedii saddexdoob halkaasa laga qaadan bui ila aakhirihi hadalka akhirkiisa laga gaadho alxaadiyatu walcishruun mas'alada kow iyo labaatanaadi waxa weeye ana sunnata lkitaab nimanka ahlulkitaabka la yidhahda caadadooda iyo jidka ay maraan iyo dhaqankoodu madmuumatun waa mid caayan oo sharcigu dhaleeceeyo caayay ka sunnati lmushrikiina mushrikiinta jidkooda jidkoodiiyo caadadooda oo kale yani waxa weyaan waa isku mid gaal waa uun gaal ama yahuudi ahaado ama nasraani ha ahdo ama caami ha noqdo ama laadiini ha noqdo ama shuuci ha noqdo isku wada xaaqaa dhaqamadooda kulli waa isku mid athaaniyatu walcishruun masalada sideed labi iyo labaatanaadi waxa weeye ana almuntaqila ruuxa ka guuray min albaaili baailkii ruuxii ka tegey alladii baailkaasoo ictaadahu uu caado ka dhigtay qalbuhu qalbigiisa baail iyo xumaan qalbigiisu caadaystay ruuxii ka tagaayay laa yu'manu aamin lagama aha an yakuuna inuu ahaado fii qalbii qalbigiisa baqiyatun hadhaa min tilka alcaadati caadadaas inay wax kaga hadheen aamin lagama aha maxaa yeelay liqowlihim odhaahdooda wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin macnaha waxa weeye ninkii xumaan samayn jiray oo xumaantii kasoo tegey xumaantii wuxuun baa ku dambeeya laablaabka qalbiga wuxuun hadhaa baa inay ku dambeeyaan baa suurtagal ah aamin lagama aha marka inay wuxuun hadhaa kugu yihiin saa daraaddeed ninkii ahaan jiray yani waxa weeye khuraafi ahaan jiray oo ilaaha keyrkii cabudi jiray oo waxyaalaha tawasulka iyo istiqaasada iyo isticaana bikeyrillah samayn jiray shirkiyaadkii iyo khuraafaadkii iyo bidicii wuxuun inay qalbigiisa kaga dambeeyaan aamin lagama aha maxaa yeelay saxaabada ridwaanullaahi calayhim markay nebiga leeyihiin noo samee oo geeddaan noo yeel raggan odhanaya weli waxaa qalbigooda kusii dambeeya hadhaa yar oo waxaa kusii dambeeya geedihii iyo makhluuqaadka weyneyntiisi wax ka raadsigiisii ah yaa weli wax kaga sii laaban yihi marka aamin lagama aha dadka noocaasoo kale sidoo macaasida dunuubtoo kale ruuxu hadduu barto oo uu ka tago inuu ku laabto oo qalbigiisa wax kaga hadhaan aamin lagama aha hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wala ali saxbi wasalam alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sali llahuma wasalama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul mualifu raximah llahu tacaala باب من جاء باب من جاء باب ما جاء في الذبح لغير الله ما جاء ومن ما <coughs> باب ما شيء أي أيوة باب جاء يمت يعني في الذبح قور عدة لغير الله إلى عدة نهين لو قورا إلهي على نهين لو قورا ويسي كل يمت يكسى أروري ama goodi ah ama nusuus ah ayuu meesha kaga hadlayaa oo baab uu yahay macnaha wainagii soo sheegnay oo sheekhu markii uu soo qeexay tawxiidka uluuhiyada la yidhahda ama tawxiid alcibaada inuu ilaahay keligii subxaana watacaala uu leeyahay cibaadada oo keligii mudan yahay duuduub ahaan markii qaacidada layna soo siiyey ayaa waxaa la gudagalay baan idhi faahfaahintii qaacidada tafaasiishii tawxiidka ama tafaasiishii shirkiyaadka waxa shirki noqon kariyo wixii tawxiid ah ayaa markaa la gudagalay marka gowracu wuxuu ka mid yahay cibaadaadka waxyaalaha cibaadaadka ah ee ilaahay loogu dhawaado subxaana watacaala ee janno lagaga raadsado cadaabna loogaga caro iyay ka mid tahay cibaadana ilaahay baa iskale waan soo sheegnay oo sidaas ay nusuustu ayaa caddaysay ayb marka ciddii ilaahay cid aan ahayn u gowracda ciddaasi waxay doonay ha noqoto ama jinni ha noqoto ama weli ha noqdo iyo awliyo ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo ama ruux dhintay ha noqdo ilaa akhirihi ilaahay waxaan ahayn ciddii u gowracda wixii ku soo arooray gowraca macnaha laba qaybood ah marka wax la gowracayo laba qaybood wey in loogu dhowaanayo gowracan cid kale oo la weyneynayo ayaa la rabaa in loogu dhowaado wax lagaga raadinayo eh, sida kuwaan hadda sheegno o kale jinka iyo awliyada iyo qubuurta iyo kuwa loo sameeyo gowraca noocaas oo kale a ah weyaan midku sheekhu meesha kaga hadli rabo shirkiga ah gowracna waa mid caadiya la yidhaahdaayo waa midka neefka loo gowraco isagoo cunto uun loola jeedo in hilib un laga helo ama mehe ruux baa lagu martiqaadayaayo waa martiqaad iyo maamuus hilibkiisaasaa dad lagu maamuusaya laakiin ciddan laguma dhowaanayo ka noocaasoo kale a marka waa iska caadi waaye wax shirkiyana ma aha waa shay ilaahay u baneeyey addoommadiisa hilib ahaan marka looga qastiyo gowraca laakiin markay hilib ahaantaasi ujeedooyin kale la socdaan oo cid ku raaligeli ama cid aada ka cabsanayso ama cid aada ugu dhowaanayso ama cid aada ku weyneynayso markaa way markuu shirkiga noqonay macna baabu man baabu maa shay ayuu baab u yahay jaa-a yimid fi dabxi gowraca ligayri illaahi ilaahay keyrkii gowraca loo sameeyo wixii ku yimid oo goodi ah oo muxuu odhan waayey baabu maa jaaa fi dabxi ligayri illaahi min ashirki muxuu u qeexi waaya ilan way iska caddaayla keyrkii oo loo gowraca inay shirki tahay muran kuma jiro tafaasiilna kuma jiro muxuu markaa uu u jasmin waaya waxau leeyahay sheekh ibnu cuseymiin waxaa laga yaabaa inuu ula jeeday min baabi tamriini aalib ninka ardayga ah ayuu doonayaa inuu maskaxdiisa iyo fahamkiisa iyo garaadkiisa layliyo oo baabkii oo aan xukunkiisii la sheegin markuu sheego adiladiina raaciyo adaa lagaaga tegi marka xukunka bal inaad xukunka lasoo bixi karti in kalea lagu tijaabinaya macna culimadu aad bay u sameeyaan oo macnaha wax weeyaan iyagoo markaa ardada ku tijaabinaya wa qowli illaahi tacaala ayuu baab u yahay alla odhahdiisii uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina salaatii gowracaygu ina salaatii salaadayda salaadan tukanayo wa nusukii iyo gowracaygu neefka aan gowracayo wa maxyaaya noloshaydoo dhan wa mamaatii geeridayda lilaahi ilaahay bay u wada sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiin uunka rabbigiisa ahaa uunka allihii maamulkiisa hayay maaligiisa ahaa gacanta ku hay laa shariika cid la wadaagsana ma jirto lahu ilaahay intaa aan soo sheegay oo salaada iyo gowraca iyo noloshayda iyo geeridayda ah ilaahay lalama wadaago subxaana watacaala wa bidaalika arrinkaasaana umirtu lay amray towxiidkaasuuna ilaahay ii faray subxaana watacaala wa ana aniguna awalulmuslimiina hogaansanayaashaan ugu horeeya inta ilaahay u hogaansantay ee amarkiisa qadatay baan kow ka ah saadhabale nabiga salawatullah wasalaamu caleyh maxalushaahidku waxa weeye aayadda nebigaa la faraya salawatulli wasalaamu caleyh waxaa lagu leey waxaa tidhahdaa salaadan tukanayo iyo neefka waxaan gowracayo xoolaa iyo noloshayda yani nolosha waxaa laga wadaa nolosha qaybaheedoo dhan kaloo dhan nolosha kale o dhan ama ha noqoto nolol cibaado ruuxu uu cibaadadiisa ku saabsan ama noloshiisa qaybta ku saabsan yacni waxa weeye dhaqaale ama akhlaaqda ku saabsan noloshoo dhan wey dhan iyo geerideeda kulli ilaahay baa u taliya subxana watacala isagaa iskale maamul ahaan isagaa maamulay abuur ahaanna isagaa abuuray sharci ahaanna sharcigiisu ka dambeeyaayo ku maamulaya saas wey macna allihii uunka oo dhan rabbiga u ahaa cidina lama wadaagto cid kaleoo ilaahay gowraca la wadaagta ama salaadeyda la wadaagta ama noloshayda la wadaagtahay ma ay jirto saas wey macna saa dhabaale nabiga sal alay wasalam arrinka lay faray ee aniga laii waxyoodayna waa kaas dad inta hogaansatay baana ugu horeeya waxaa laga wadaa wa ana awalu lmuslimiin muslimiinta ummaddan ayaan ugu horeeyaa lianna muslimiin ahaan marka la yidhahdo hogaansanayaal oo dhan nebiga waa laga horreeyey xagga zamanka xagga waqtiga waa laga horreeyo ambiyadii kale ka horreysoo dhan muslimiin bay ahayd iyo ummadihii ka horreeyey marka haddii la yidhaahdo xagga zamanka iyo waktiga laga wadaa ummaddan muslimiinteeda ayuu kow ka ahaa nebigu salawatullhi waslamu caleyh oo ugu horreeyey waxaa kaloo la dhihi karaa yani waa aweliyo oo macnawi aho xagga yacni mansilada iyo darajada hogaansanka anaa kowka anaa kow ku ah oo markaa waxay noqonaysaa mutlaq bay noqono xataa intii ka horreysay nebigu salawatullhi wasalaamu caleyhi hogaansanida isagaa ka jirta macna rusushii kale o dhan iyo kulli kow buu ka yahaa addoommada ilaahay maxaa yeele afdalu khalqi illahi weye salawatullhi wasalaamu caleyh maxalushaahidka marka ayadan meeshaan ka deliishanayn ama sheekhu ka deliishanaya waxa weeye wa nusuki wa nusuki wuxuu ku cadaynaya gowracu inuu cibaadeeya maxaa yeele ilaahay baa iska leh oo cidina lama wadaagto haddii la yidhi cibaado sooma ah saas waxaynu nihi cibaadadu waa xaq ilahay leeyahy subxaana wa tacaala mar haddii cibaadadii layidhi ilaahay baale cid kale wax looma gowriciska waxaan ujeedaa gowricii ilaahay baale haddii la yidhi waa cibaado cibaadana ilahay cid aan ahayn lama siin karo subxaana wa tacaala saasaa macnaha uu sheekhu aayaddu dalishanayay qul waxaad tidhahdaa waxaa kaloo aayaddu ay radinaysaa nimankan la yidhaahdo calmaaniyada ama laadiiniyiin ba dhe calmaaniyada waxay kaga fiican yihiin laadiiniyiinka kaga fiican yihiin waa nimankan rumaysan mabda la yidhahdo fasl diin can idowla in la kala saaro dowladda iyo diinta oo dhaqanka bulshada iyo diinta la kala fogeeyo oo diinta masaajidda lagu koobo dadka culimada ee diinta wadiyo dadka diinta rumaysanna meesha uun ilaahay ay kala xidhiirahayaan iyo guryaha masaajidda uun lagu koobo laakiin noloshii caamka ahayd iyo dhaqaalihii iyo dowladdii iyo siyaasadii inaysan diintu wax faragelina ku samaynin halkaa inay ku xidhnaato dadka noocaasoo kala rumaysanoo u badan dadka maanta siyaasiyiinta sheegta ayay aayaddu radinaysaa oo noloshoo dhan inuu ilaahay leeyahay subxaana watacaala bay cadayn waa maxyaaya noloshaydoo dhan ilaahay baa iskale subxana watacaala noloshaada qeyb addoommo kale ay maamulaani ma jiro qeyb laguu fasaxay inuu sharci kale maamulana ma jiro ilaahay maadaama noloshaada kulli uu iyada abuuray noloshaadao dhan isagaa u taliya ilahi subxaana watacaala sharcigiisaa u taliya ma jirto wax la yidhaahdo waana salaadana waan tukan masaajidkana waan geli dhaqaalahaygana saan doonaan ka yeegi oo siyaasadda saan doonaan ka samayn oo dowladda qaabkoon doonaan ugu talin oo maxkamadda noocaan doonaan ka dhigin oo bulshada dhaqankaan doonaan u delin u dejinaya war noocaa la yidhahda ma jirto waa maxyaaya noloshaabada ilahi baa iskale subxana watacala ilahi baana maamuli sharcigiisuu ku maamulaya man qul waxaad tidhahdaa nebigo ina salaati aniga salaadayda aan tukanayo waa nusukii iyo gowracayga waxaan gowracayo wa maxyaaya nusuga waxaa la yidhahdaa yani luqatan cibaado waa la yidhahdaa cibaadadoo dhan nusug waa la yidhahda nusuga waxaa kaloo la yidhaahdaa yani dabxu lqurbaan shay aada ilaahay ugu dhowaanayso gowriciisa xoolaha ilaahay loogu dhowaanayo marka la gowracaan n nasiika la yidhahda marka taasaa laga wadaa sida loo badanya mufasiriintu u badanya waa nusukii waa xoolaha la gowracayo gowraca weliba caadigaa ma ahe ee hilibka loola jeeday in la cuno un la rabe waa gowraca cibaadada wey macnaha cibaadada ilaahay subxana wa tacala loogu dhowaanayo sida maalan gowraca hadyigo kale xoolaha xajka ama macnaha waxa weyaan cumrada loo sii qaado oo kale gowracooda maalan waxaa ka mida maalan caqiiqada oo kale wanqalka waxaa idhahda isagana waa cibaado waay gowraciisa la gowracayoo kale maalan yacni sidoo kale waxaa iyaduna la mid ah oo iyaduna taasoo kaleeta ah udxiyada oo kale udxiyada iyadana la gowraco bisha dulxija iyaduna waa la mid kuwaasoo kale wey wa nusukii ina salaatii salaadeyda wa nusukii iyo gowracayga maxyaaya iyo nolosheedoo dhan wamamaati iyo geerideydaba lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiin uunka rabbigiisa ah laa shariika cid la wadaag kama jirto lahu ilaahay cidina wax lama wadaagto noloshaydana lalama wadaago salaadeydii gowracaygana lalama wadaago baa iskale wabidaalika arinkaasaana umirtu lay amray tawxiidka lay faray waa kaas wa ana aniguna awalu muslimiina hogaansanayaashaan ugu horeeya inta ilaahay u hogaansatay baan kow ka ah oo anaa macnaha waxa weeyaan ugu hogaansani fiican waa mid amamehe ummaddan hogaansantay inteeda muslimiinta ah yaan ugu horeeyaayo ninkii ugu horeeyey xagga waktiga ilaahay u hogaansama anuu ahaa ummadda marka laga fiiriyo wa qowlihi sal alay wasalam wa qawlihi tacaala iyo ilaahay odhahdiisiibay baab u yahay fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuka nebiyow oo wanxar gowrac yani waxay aayaddii waxay ahayd inaa acaynaaka alkawsar fasalli lirabbika kawsarkaanu ku siina kawsarku waa sog ama webi jannada ku yaalla oo nabigeena loogu deeqay salawatulli wasalaamu caleyh kawsarkaasaanu ku siinay adoo ka mahadnaqaya arrintaas ilaahay u tuko oo u gowracmaa nabigu leh salawatulli waslamu caleyh maxalushaahidku marka waxa weeye fasalli lirabbika rabbigaa u tuko oo wanxar lirabbika rabbigaana u gowrac gowracu marka salaadu say cibaado u tahay buu gowracuna cibaado wey salaad loo tuka miyaad aragtay qabri weligaa cid salaad qabri u tukanaysa u sujuudaysa haddaan aragna maxaan dhihilay waa gaal sooma inaan dhahay islaamnimaduu ka baxay sidoo kale gowraca lamid ciddii ilaahay cidaan aan ahayn u gowracday isagoo u tukatoo kale ka dhiganta maxaa yeele ilaahay waa isku xidhay subxaana wa tacaala fasalli lirabbika wanxar naxriga waxaa loo isticmaalaa inta badan geela loo isticmaalaa oo dhuundhowga ah dabxigana waxaa loo isticmaalaa lo-da iyo ariga iyo kuwa macnaha cunaha laga mariyo birta ayaa dabxiga la yidhahda tan geela lagu sameeyey ee macnaha dhuunta birta lagaga dhugtana waxaa la yidhaahdaa naxri baa la yidhahda haaliban saasaa loo kala isticmaalaa in mid walba midda kale meesheeda loo isticmaalana waa iska suurtagal aayaddu marka aayaddii horey la mid tahay ilahi qeybkii in loo gowraco ayay diidan tahay saas wey macna can caliyin radi allahu canhu qaal cali wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii warramay buu rasuululahi sal ly sl nabigaa ii warramay biarbaci kelimaatin afar weedhood buu nabigu ii sheegay oo iigu warramay afar weedhood afar ereyo ta koobaadi waxa weeye lacana allaahu allaha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo man dabaxa ciddii gowracda ligayr illaahi alla cid aan ahayn cidaan ilaahay ahayn ninkii wax u gowraca oo uu la ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo inkaari ha ku dhacdo si koogaa taasa ta labaadii waxa weye lacana allaahu alla ha lacnado oo naxariistiisa ha ka fogeeyo man lacana ciddii cayda oo aflagaaday waalidayhi labadii dhashay labadii dhashay ninkii aflagaadeeyana ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo weedha saddexaadi waxa weeye lacana allaahu allaha lacnado oo naxariistiisa ka fogeeyo man aawaa ninkii duma oo hoosta gashada muxdisan nin dembila ah nin jinaayo galay oo jaani ah oo dad dembi ka galay ninkii hoosta gashadana lacnad ilahi ku dhacdo ta afraadi waxay tahay lacana allahu allaha lacnado man gayara ninkii bedela oo dooriya manaara alardi dhulka sohdimihiisa calaamooyinka uu leeyahay dhulka la kala leeyahay iyo boosaska sohdimaha dadka u dhexeeya calaamooyinka la dhigay ee lagu garanayo ninkii bedela kaana ilaahay macladiisa ku dhaco xadiidka muslim baa wariyey maxlushaahidkuna waa jumlada ugu horeysa wey man lacana allahu man dabaxa ligayr illah laba macnoba waa suurtagaloo inay ducaa jumla ducaa-iya tahay oo habaar uu yahay oo ruuxa lagu habaarayo inay ilaahay lacnadiisu ku dhacdo lacnaduna addardu min raxmat illahi wey ilahay naxariistiisao lagaa caydhiyo lagu dayriyo taasaa la yidhaahdaa marka inay habaar tahay waa suurtagaloo la habaarayo laleeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn u gowracay ilaahay naxariistiisa ha ka dayriyo ha ka fogeeyo kaas halaga caydhiyo iyo inay tahay khabar oo laynoo sheegayana waa suurtagal oo nebigu inoo warramayo oo leeyahay ninkii ilaahay cid aan ahayn u gowracdaayey u gowracayey naxariistii ilaahay waaba laga fogeeyeyba habaarba mehe jaawaaba wax dhacayba waa wax ilaahay xugmiyey subxaana wa tacaala oo waa laynoo warramayaa un oo waa jumla khabariya jumla inshaa'iya ma aha saana macnaha waa labada macnaba waa la sheega sidaas weyaan jumladaasi marka waa maxlushaahidka kitaabka yani xadiidka loo keenay wey maxlushaahidka loo keenay labadii aayadood ee horuna waafaqsan yahay inayna cid ilaahay cid aan loo gowraci karaynin saas daraaddeed ba waxaan garan karnaa khaladka weyn ee bulshada qaar ka mid a ah ay samaynayaan dad culimo sheeganaya khaasatan hormuud ay ugu yihiin oo ah in macnaa waxa weye jinka loo gowraco gowraca jinka loo sameeyo oo kale waa waxaan banaanayn mingiska iyo ardooyinka iyo ruuxa jinku markuu ku dhaco macnaha waxa loo gowracayay iyo waxaasoo dhan waa waxyaala jin loogu dhawaanayo sharcanna wax banaan ma sidoo kale gowraca qubuurta lagu sameeyo ama dadka awliyada ah loo sameeyo iyaduna waa la mid sidoo kale waxaa la mid ah kuwa loo sameeyo yacni waxa weeyaan awowyada awowgay baan ku xusayaa oon u nadrayaa kuwa la yidhahda iyaguna waa la mid oo noocaa iyagana loogu talagalo haddii waalidka ama ugu ha noqdo ama aababa ha noqdee wax loo bixinayo sharcigu ma diidin bal waxaa loo bixiyaa la yidhi laakiin in la yidhaahdo isagaa loogu dhowaanhayaa oo awogaybu waxbaan kaga raadinahayaa taas bay midda labisan yahay macna laakiin isagiibaa baahan oo awowgaabaa wax raba oo ilaahay subxaana wa watacaala bal inuu wax ku siiyo neefkan iyo sadaqadan inuu wax ku siiyo waa banaan tahay wey macna laakiin shardi bay leedahayo waa inaan shay wareegta ah laga dhigo shay sidii ciid oo kale oo munaasabadoo sanadkiiba halmar soo wareegay oo xilli mucayana la qabsado waa inayna noqonine xilli walba wixii kusoo bixiya bakhayl ha noqonin oo yani waalidiinta iyo waalidka sanadkii halmar ha la fiirsanin mar walba wixii ku soo gala waa xubix oo u sadaqee sidaasaa la doonaya laakiin munaasabada haddaad samaysa lama rabo macna munaasabad sanawi ah taa waa la diidan yahay ayib waxaasoo dhan baa marka la diidan yahay macnaha xataa wuxuu leeyahay ninka lahaa zamakshari ninkii laohan ninkii lahaa wey kitaabkii tafsiirka muctaziliga ah wuxuu leeyahay carabtu wuxuu ka sheegayaa waxay ahaayeen buu leeyahay markay guri iibsadaan ama ay guri dhistaan ama ay il biyo a way gowrici jireen oo waxay u gowrici jireen munaasabaddaa u samayn jireen amuu jinku idin asiibaayo jin meeshan idinka galaa guriga amuu jin kaa gala oo aada iibsatay ishan biyaha amuu jin idinka gala waxaasay u gowrici jireen wa akhshaa waxaan aada uga cabsanaya dhaqamada hadda lafteeda inugu dambeeya halkaa inay kasoo jeedaan oo ah ruuxu markuu guri dhisto oo kale guri markaad dhisato ayaa wax la gowracaa munaasabad baa la sameeya dadkaa laysugu isugu way dhacdaa ruuxi markuu dukaan furanahayo kale war dukaan baan furahayaayo markaasu munaasabad buu sameyno waxbuu qaliyo ha laysugu yimaado oo war maxaa dhacayo meel baan furanaya halkaa inay kasoo jeedaan umale wallahu aclam saasaan aada uga cabsanay wax sharciga meel kaga yaalana maaha sharciga meel xataa waxa weeye dadkan iska badaag dadkaa khuraafaadka ku badane dadkan xataa waxa weeyaan yacni tawxiidka wax ka bartay ee qaar xataa culimaa laga yaabaa shabaab xataa dalabatulcilmiyaa laga yaabaa inay ku dhacaan oo yidhaahdaan war hebel maanta meel buu furanaya bal munaasabadda iyadaa laga qeyb galo yani waxa weeye halkaa inay kasoo jeeday u badan marka arrintaas waa arrin xaraam qaci ah waana shirki weyn oo islaamka lagaga baxa wey ilaahay qeybka oo loo gowraco oo loola niyoodo xoolaha gowracooda talabaadna waxa weeyaan waalidiinta oo la caayo oo la aflagaadeeyo wax laga sheegaayo ayadana waa lacnada ilaahay bay keentaayo ruuxa naxariista ilahay in laga fogeeyo oo mu baa waalidkii aflagaado ula qastiyo kuba dhiiran kartaba inuu waalidkii caayo waa arrin aada u foolxun yacni xataa jaahiliyadii aada buu u foolxumaa inuu ruuxu waalidiintii caayo saa daraaddeed bay saxaabadu ridwaanullahi calayhim nebiga weydiiyeen waxay ku yidhahdeen oo nebi allow seebuu ninku waalidkii u caayi ma nin baa waalidkii aflagaado ula bareeri kara markaasaa nebigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayhi inuusan ula barheenin waa laga yaabaa laakiin sabab buu u noqon in waalidkii la caayo sabab buu u noqon oo nin buu caayi waalidkii kii waalidkii uu caayey baa isagana waalidkii caayi hooyadiibuu caayi buu kana caayi waalidkaa in la caayo marka adaa sabab u noqday wabitaali dembigeedii adaa xambaarsadayo sidii adoo caayay oo kale ka dhigantoo afkaaga ula badheeray marba haddaad sabab u noqotay wey macana in la caayo saasuu nebigu ku kaaxay salawatullah wasalaamu caleyh saas daraaddeed waa meeshay ka qaataan culimada fuqahadu waxay dhahdaan ina asababa bimansilati almubaasharati fi lismi qaacidadaasay ka qaataan haddii shayga aada sabab u noqoto iyo haddaad gacmahaagaba ku samayso isku dembi wey isku dembi wey haddaad adugu sabab u noqoto laakiin aadan samaynin iyo haddaad adigu ninkii sameeyeysaan dembigu waa isku mid waad wadaagaysaan macna isku dembi baa tihiin saasay macnaha qaacidadaasay ka qaataan midaas saddexaadi waxay tahay qaacidada yani jaahiliyadii waaba lala yaabi jiray laakiin hadda waaba arkiba hadda aada bay u badan tahay dad cusaad ahoo waalidiintooda aflagaadayn wacay bal waxaaba badanba qaar badanoo islaam sheeganayo waalidkood naftaba ka gooyaba oo dilay waa badan yihi in waalidkii dilay waa badan ama xabad ku dhuftay ama si kale u dilay ciyaadu billah marka midda saddexaadi waxa weye jumlada saddexaad nin dembiile ah ciddii soo dhaweysata ilahay lacnadiisa ku dhacdo muxdidka waxaa la yidhahdaa waa ninka jaaniga ah nin intuu dembina soo dembi soo galo oo dakano soo galay oo dad yani waxa way xaqood wato kugu soo cararay ood gadaal marsatay ood difaacday oo diiday xaqii lagu lahaa in laga qaatoo laga goostaayo adigaa difaacaya isaga iska badaaye adigaa difaacaya way cidday lacnadu ku dhacay adiga difaacaya wayaan xidda lacnada ilahi subxana watacala ay ku dhacay saas wey macna ummad marka wada malcunaa wey bal dadkan kadaata macnaha waxa weeyaan hadda wax kaloo laisku haya ma jirto war ninkan kaata dembigu uga galee hala iisoo dhiibo dembigayga aan ka goosta ama waxayga aan ka qaati reer baa xagga dambe marsani markaasaa la wada difaaci dad baa meeshaa ku baabi inta baaba'day ee difaaciisa ku baaba'day lacanun bay la galban sidaa nebigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu caleyh marka waa inkaan inteeda leeg iska fogeen xataa walaalkaa ha noqdo halka iska istaaji marba hadduu yani xaq dhabwood xaqa ah ha laga guto markii laga guto walaalkaa wey ta kaleeto waxa weeyaan lacana allahu man gayara manaara alardi manaara alardi waxaa laga wadaa manaarka waxa la yidhahda bimacna alcalaama yacni dhulka dadka deriska ah ee ama boosaskoodu isku xigaan ama beerahoodu isku xigaan dhulka noocaasoo kaleeta ah sohdimuu leeyahay dhulka sohdimahaasaa waxay leeyihiin calaamooyin ama geedaa la dhigdhigaa ama waxaa laga taagtaagaa macnaha tiran baa laga taagtaagaa ama dhagxaan baa la dhigdhigaa ama dhulkaa la jeexaa calaamooyinkaa dhulka lagu kala garanaya dadka xaqooda kala soocaya ninkii bedela oo intuu tiro markaa kadib isagu inuu wax ku darsado oo dad xaqii inuu boobo isku dayaayo kaa lacnada ilaahay ku dhacdo maxaa yeele nebigu sal ly wasalam wuxuu yidhi ninkii taasko wax dhan oo dhul a dhaca toddobada dhul ayaa qoorta looga gelin buu nebigu salawatullah wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada isagoo qoorta ku wata ayuu imaan toddobada dhul balingaartahaysatufi marka sidaas wey maxaa yeele xuquuq dad buu dhacaya ruuxaas can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi xaddatanii rasuul lah sal ly slm nabigaa wuxuu ii sheegay fii arbaci kalimaatin afar weedhood buu ii sheegay macnaa afar jumluu ka wadaa ta koobaad waxa weye lacana allahu allaha lacnado amallaaba lacnaday man dabaxa ciddii gowracday ligayri illahi cidaan ilaahay ahayn ula niyoodo ula qasada shaygii uu gowracayey talabaadna lacana allahu allah lacnado weye man lacana ciddii lacnada waalidayhi ciddii caydaa laga wadaa waalidayhi labadiisa labadii dhalay ta kaleetana waxa weye lacana allahu allaha lacnado man aawaa ruuxii soo dhoweysta hoosta gashadoo difaacda muxditan nin dambiile ah muxdathan haddii la yidhahdana waa riwaayo kale waa camal aan sharcigu waafaqsanaynoo ama macsiyo ah ama bidca ah ninkii difaacdo iyadana soo dhowey lacnadu ha ku dhacdo lacana allahu allaha lacnado man gayara ninkii bedela manaara alardi dhulka sohodimihiisa calaamooyinka calaamooyinka uu leeyay calaamooyinka sohodimada sohodimaha ku yaala